bilowgii adduunyada beratankii bilowdaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowdaa bilowgii adduunyada beretankee bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa xumaantiyo baxmideeya weeya sportis weeye dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeysta meel waliba aad joogtaan waa kow iyo tobanka oktoobar waana arbaco weeyaan saaxiibayaal sanadku waa labada kun saddex labaatanka barnaamijka qodobadaan idinku soo gudbin doono waxaa kamid noqon doona wararka ugu waaweyn ciyaaraha aynu eegi doonaa sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa saxiixyada markaynu eegno xilli ciyaareedkan saxiixa ugu wanaagsan waxaa leeyahay judi billingham waa ciyaaryahanka ugu wanaagsan xilli ciyaareedkan markii la eego sidoo kaleeto ciyaaryahaano kaleeto ayaa jira sidoo kale waxaanu eegi doonaa wararka ku saabsan barcelona waxay ka wada hadlayaan misi sida macquulka ah ee lionel misi uu ku imaan karaya suuqa january sidoo kale waxanu eegi doonaa gabriel jesus waxa uu magacaabay booska uu jecel yahay inuu ka ciyaaro kooxda kubadda cagta arsenal sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa wararka kaleeto ku saabsan ee kooxda kubadda cagta mancity xilli ciyaareedkan waxaa leeyahay hadii aysan helin kifin dubroniya xaaladooda ma sahlanaan doonto sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa edin hazaad ugu dabeetii waxa uu xaqiijiyey inuu ka fadhiistay ciyaaraha kubadda cagta waxaynu eegi doonaa edin hazaad isagu waa kuma sidoo kaleeto weli arsenal iyo chelsea waxay ku wada dagaalami doonaan ciyaaryaanka lagu magacaabay fantoney qodobadaasi iyo qodobo kaleeto aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaatan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmi magaalada muqdisho anaga dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho qeybaha ugu horeeyna barnaamijka waa dhegeysanaysaane markan hadii aynu eegnana eh, xilli ciyaareedkan waxaa jira ciyaaryahaano aad iyo aada u wacdareenaya waana sixiyada eh, muujiyey xil ciyaareedkan inay yihiin kuwo aada iyo aad u shidan ama u badanba haddaba haddiinu eegno iyadoo oo la galay wejiga labaad ee fasaxa xulalka waxaa lasoo saaray ama la qiimeeyeyba xidigaha ku cusub horyaalka bermeliga oo xilli ciyaareedkan aad ka khatarta badan xili kooxaha eh, tuttenham iyo westhamba ay u muuqdaan kuwo qaab ciyaareed fiican ku jira inkastoo ay xidigu waaweyn ee ka tageen haddana kooxaha chelsea iyo united ayaa si weyn u dhibaatooday inkastoo ay lacag badan ay bixiyeen wargeyska layidhaahdo mile online ayaa soo saaray qiimeynta xidigihii cusba ee qaab ciyaareedka fiican soo bandhigay degaha qaab ciyaareedka fiican soo bandhigay waxaa ka mid ah ciyaaryahanka lagu magacaabo dimenuga saboslai oo liverpool ka tirsan qiimeyntiisii waxaa laleeyahay boqolkiiba ama toban ilaa sideed ilaa sideed qiimeyntiisa sideed ayaa lagu qiyaasay taa oo ka dhigan ciyaaryahankan uu aada iyaad wanaagsan yahay sidoo kaleeto waxaa jira ciyaaryahan kaleeto oo lagu magacaabo james madison oo sboris ka tirsan isaguna waxaa laleeyahay waa ciyaaryahan kaleeto oo xil ciyaareedkan kooxdiisii aadka u shidaya wanaagsan waxaa jira ciyaaryahan kaleeto spors ay soo qaateen waana difaac dhexe waxaana lagu magacaaba mek van deven ciyaaryahanka waa difaac weyaan isagana sideed ayaa la siiyey qiimeyntiisii sidoo kaleeto waxaa jira ciyaaryahanka lagu magacaabo digl rice oo arsenaal ah, oo waxaa leeyahay asagana xilli ciyaareed qurux badan ayay ku qaadanaya kooxda kubadda cagta ganars waana mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta arsenal sidoo kale waxaa jira ciyaaryahanka lagu magacaabo james wad bruce oo isagana westehama southampton ay ka soo qaateen ciyaaryahankanna innaba caadi maaha waxaa jira ciyaaryahaano markaasi xilli ciyaareedkan dhibaatooday oo bandhigoodii aad iyaad u liito waxaa ka ah ciyaaryahanka lagu magacaabo andrew nana waa gololayaha kooxda kubadda cagta united ninkan waxaa leeyahay boqolkiiba labo keliya ku wanaagsan yahay kooxdiisa oo markii la eego ciyaaryahankan aad iyo aad ayuu u liitaa oo wax laga filayay iyo weliba waxay ku dhacay ama waxyaabaha ku dhacay waxaa leeyahay isku mid maaha sidoo kaleeto mount waxaa leeyahay isaguna waa ciyaaryahaan markaa aad aad u liitay ciyaareedkan waa sixiyada xil ciyaareedkan ku fashilmay sidoo kaleeto waxaa leeyahay ciyaaryahanada xil ciyaareedkan xun waxaa ka mid ah ciyaaryahanka lagu magacaabo eh, moses kasedow kasedow waxa weeyaan isagu aad iyo aad uu fiican yahay laakiin waxaa leeyahay qiimeynta boqolkiiba ama afar keliya ayuu ku fiican yahay kooxdiisa kay afar sidoo kaleeto oo waxa weeyaan sidoo kale nicol jackson xataa waxaa leeyahay qiimeyntiisa keliya waa afar marka laakiin dhammaan ciyaaryahanadaasi waqti ay u baahan yihiin inay kooxda ay kula qabsadaan iyadoona Eh, ay jiraan ciyaaryahaano aad iyo aad u khatar badan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo juudi billingham oo ah ciyaaryahanka ugu wanaagsan xil ciyaareedkan suuqa kilibsiga soo qaatay ciyaaryahankan waxaa leeyahay eh, waa ciyaaryahaan aada u khatar badan waana ciyaaryahanka ugu wanaagsan xil ciyaareedkan isagoo toban gool dhaliyey toban goolna dabcan waxaa wey toban kulan ayuu toban gool ku dhaliyay marka isagana aad iyo aad ayaa loo amaanaya markaynu eegnana eh, dabcan wararka kale ku saabsan madaxa xiriirka garsoorayaasha bermeliga eh, ninka la yidhaahdo heward web ayaa sheegay in matio covrig uu nasiib u yeeshay inuu kusii jiro garoonka intii lagu guda jiray kulankii xaddii dhexmaray kooxda kubadda cagta macity weliba arsenal arsenalna garaacday kooxda kubadda cagta macity wuxuu leeyahay eh, sidaa iska cad waa qalad cad waxa aan ku kalsoonahay in ay ahayd inuu garsooruhu ciyaartu bixiyay kaar cas oo toos ayaa loo baahnay leeyahay laakiin maysan noqon laakiin xitaa eh, wuxuu leeyahay kaarka deganiinta ama bixin waxaana filayaa in ay dhow yacni in markaasi arrintaasi wax badan ka imaan doonto covtich waxa uu ahaa ciyaaryahaan muhiim u ah kooxda kubadda cagta masiti ridkaalay uuna u qalmay uu leeyahay wuxuu leeyahay waxaa jira culeys ayaa ku dhacay lugta bidix ama oo yani markii sheeg maxaa la yidhaahdaa lagu magacaabo digl rice uu ku dhacayay wuxuu leeyahay tusaalahaan oo kaleeto maalow gosto kulankii astonvilla ciyaaryaanka locas degne oo qalad ku sameynayay waa la siiyey gosto marka markii la weydiiyey in coach uu nasiib ku lahaa inuu ciyaarta sii joogo ayuu yidhi sida iska cadfaar ma soo dhexgelin kaarka labaad ee digniinta laakiin nasiib ayuu lahaa in ciyaarta laga saarin ayuu leeyahay madaxa xiriirka garsoorayaasha premier league ninka la yidhaahdo heward web waxaana uu shaaca ka qaaday in ciyaaryaankaasi uu qalmay in ridkaara la siiyo dad badan ayaa ka hadlay dadka inta badan ama markii la eego mas-uuliyiinta ciyaaraha inta badan falaqeeya ama falaqeeyaasha waxay leeyihi matio nasiib ayuu ku leeyahay inuu markaa dabcan uu ka badbaado ridkaar ah in la siiyo le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. dhanka kalena haddii aynu eegnana dhegeystayaal eh, ciyaaryaanka lagu magacaabo andre rabiot ayaa waxa uu shaac ka qaaday xil ciyaareedkan eh, u qalmaanay laba ciyaaryahaan eh, in markaa dabcan ka guuleystaa midkooda abaalmarinta balandiero andre rabiot ayaa waxa uu shaac ka qaaday wuxuu leeyahay wax badan ayaa maqla in messi uu yahay kan ku guuleysan doona balandior labada kun wuxuu leeyahay heerka ciyaarista waxaa la kala go-aamin doonaa kelin baabe iyo rin haalan xulashada mid ka mid ah ayaa noqon doonta mid adeeg waxayna ku xiran tahay uu leeyahay waxaadee ma waxay ku xiran tahay qaab ciyaareedka labada ciyaari wuxuu leeyahay qof walba ma aqbali doono laakiin waxay noqon doontaa mid u dhexaysa labadan waxaana ka sareeya dooqyada kale ayuu hadalkiisii sii raaciyey sidoo kaleeto rabiot waxa uu qabaa in lionel messi ku guuleysan doono balandoor anig ahaan wuxuu leeyahay ma qabo laakiin waa macquul weeyaan xafladda baalandoor ayaa la qaban doonaa soddonka bisha haatan ee lagu jiro waa oktoobar weeyaan iyadoona la siin doono saddex ciyaaryahaan midkooda waa ciyaaryahaanka linal misi oo koobka dunida kusoo guuleystay haalan oo saddex liga koobka kusoo guuleystay iyo weliba kevin dubrunia saddexdaasi ciyaaryahaan ayaa leeyahay way u midkooda in markaasi ay ku guuleystaan dhanka kaleetana haddii aynu eegnana waryahaankii hore kooxda kubadda cagta united ninka lagu magacaabo lusaha ayaa dhaleeceeyey saxiixa cusub ee kooxda kubadda cagta united mount mount ayaa united uu soo biiray lacag dhan lixdan milyan oo euro isagoo kaga soo biiray kooxda blues ama chelsea mount ayaa ku guuldareystay inuu wax saameyna ah ku yeesho ma united waxaana uu caawiyay keliya hal gool lix kulan uu la qaatay kooxda redivils tartamadoo dhan kooxda kubadda cagta ma united ayaa laga badiyey kalabar kulmadii ay ciyaartay xilli ciyaareedkan horyaalka wadanka ingiriiska waxaana laga badiyay laba kulan oo champions leaga saaha wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta ama united waxay ku tiirsan tahay hal ama laba ciyaaryahaan si ay u abuurto fursado welina markin waxa uu mount u sameeyey dhinaca saameynta fursadaha ama sameynta fursadaha wuxuu leeyahay ma aanan arkin wax fiican oo uu sameeyey kulanka barendford wuxuu hadalkiisii sii raaciyay ama uu yidhi waxaan rajaynayaa in ciyaartooyda ay dib u helaan qaab ciyaareedkoodii wanaagsan haddii ay taasi dhacdo ma jirto cid dooni ama cid eh, dabcan ama cid markaasi dabcan eh, hadal xun ku dhihi doona mount wuxuu leeyahay waxaan u malaynayaa in mount uu aada u fiicnaan karo maadaama uu si ugu ciyaari jiray kooxda chelsea markii uu joogay marka aan qiimeeyo waxa aan arkay mount ma soo bandhigin qaab ciyaareedkiisii oo waalid ahaa laakiin waxaan rajeynaya uu leeyahay in qaab ciyaareed fiican uu la yimaado sidaasina waxa yidhi ciyaaryaanka lagu magacaabo luzaha wuxuuna markaan uu leeyahay mont keliya wuxuu u baahanya waqti in la sii laakiin saameyn togan kuma lahan ayuu leeyahay ciyaaryahanka mont mont ayaa ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa kooxda blues laakiin wau ku dhibaateysan yahay joogista kooxda kubadda cagta man united markaana haddii aynu eegnana wararka kale ee ku saabsan ciyaaryaanka ama ciyaaryaankii hore kooxda kubadda cagta blues chelsea ah, iyo weliba koox badan soo maray marangeyska u dambeeyey laakiin waxa weyaan ugu dambeyntii ciyaaraha uu ka fadhiistay ilin waxa weyaan wuxuu ahaa nin weyn waxa uu ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsan taariikhda soo maray kooxda kubadda cagta blues inkastoo ku fashilmay kooxda real madrid laakiin sidaas ay tahay ilin lama hilmaami doono oo taageerasha chelsea ah ma hilmaami doonaan ciyaaryahaankan ciyaaryahaanka reer beljimka sidoo kaleeta soo maray kooxa waaweyn ayaa go-aansaday inuu ka fadhiistay ciyaaraha kubadda cagta sidoo kaleetana xidigan heerka caalamiga ah ee dalka beljimka ayaa ka tagay xil ciyaareedka real madrid si uu markaa u qiimeeyo dalabyadaa soo gaaray laakiin ugu dambaati waxa uu doortay inuu gebiahaanba ka fadhiisto kubadda fariintan ciyaaryahaanka ayaa yidhi wuxuu leeyahay waa in aada naftaada dhageysataa oo aad tiraahdaa jooji wakhtiga saxda ah kadib lix iyo toban sano oo aan ciyaarayay in ka badan toddoba boqol oo kulan waxaan go-aansaday uu leeyahay inaan soo afjaro xirfadayda kubadda cagta wuxuu sidoo kaleetuu leeyahay dhiin waxaan awooday inaan gaaro riyadeyda waxaan ku ciyaaray oo aan ku raaxaystay kubadda garoomo badan oo adduunka ah ayaan ku ciyaaray intii aan ku guda jiray xirfadayda waxaan nasiib u yeeshay inaan la kulmo tababarayaal fiican iyo saaxiibo badan oo wanaagsan waan u mahad celinayaa ayuu leeyahay sidoo kale waxa uu sii raacsiiyey hazaad wuxuu leeyahay waxaan sidoo kaleeto jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo kooxihii aan usoo ciyaaray sida kooxda kubadda cagta chelsea iyo real madrid waxaan si gaara ah ugu mahadcelinayaa celinayaa qoyskayga saaxiibadeyda la taliyaashayda iyo weliba dadkii ii dhawaa uu leeyahay xiriiryaankan heerka caalamiga ah ee dalka waddanka belgium soo maray ayaa ka qayb galay kulamo gaariya lix boqol labaatan iyo saddex kulan oo intii uu ku guda jiray xirfadiisa ciyaareed dhammaan tartamadoo dhan isagoona dhaliyay boqol lixdan iyo gool isla markaasina uu caawiyay boqol konton iyo toddobo marka ciyaaryahankan idin waxa weeyaan waa ciyaaryahan innabaanan caadi ahayn isagoo markaa dabcan ugu dambeetii ka fadhiistay kubadda cagta sidoo kaleeto idin hazaad waxa uu shaaca ka qaaday in uu aad iyo aad u mahad celinayo dhammaan kooxihii uu soo maray si gaara waxa uu shaac ka qaaday in kooxdiisii chelsea ah waxa weeyaan uu aada iyo aada dabcan u mahad maadaama kooxda kubadda cagta chelsea ah wax badan ay u qabatay iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea ah markii uu kusoo biirayay uu ahaa ciyaaryahan aada iyaad u daayar laakiin waxa weeyaan markuu baxayay chelsea ayaa macsalaameyn u sameysay isagoo markaa dabcan ku biiray kooxda real madrid laakiin halkaasi waa ku fashilmay marka taageerees chelsea aada iyo aada ayay ninkan u xusayaan waxayna leeyihiin wuxuu ahaa mid kamid mid ah ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ah soo mara kooxda kubadda cagta blues marka ciyaaryahaankan idin waxa weeyaan isagana aada iyo ayaa loo hadalhaya isagoo markaasi dabcan ciyaaryahaankan uu yahay ciyaaryahaan eh, ku fashilmay kooxda marangeyska laakiin wuxuu ahaa ciyaaryahaan inabaana caadihan waxaa lagu xasuustaa ciyaaryahankan waxa weeyaan waxauu ka mid ahaa ciyaaryahaanada aadka u wanaagsan markii kubadda cagta la ciyaarayo laakiin waxa uu aada iyo aada ugu xumaa qeybta tababarka oo inta badan ciyaaryahaankan ma tababaran jirin oo waxa uu ahaa ciyaaryahaan dabcan inta badan tababarka nacib taasi ayaana ku kaliftay isagoo soddon iyo laba sana jira in gebi ahaanba uu ciyaaraha ka fadhiisto waxaad arkaysaa ciyaaryahaano soddon iyo siddeed sano jira afartan sano jira sidaasi ay tahayna weli kubada ciyaaraya laakiin ciyaaryahaankan isagoo soddon iyo laba sana jiro waxa weeyaan waa uu ka fadhiistay oo markii la eego kubadda cagta markiinu eegno ciyaaryahaankan saddex boqol konton iyo labo kulan ayuu u ciyaaray kooxda kubadda cagta chelsea dhammaan idil waxaana uu dheliyay boqol iyo toban gool toddobaatan iyo lix kamid ah waa uu caawiyey marka ciyaaryahankan inna caadi maaha waqhti aad aad u qurux badan ayuu soo qaatay sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta liil oo uu ka tirsanaa boqol sagaashan iyo afar kulan ayuu ciyaaray konton gool ayuu caawiyey halka soddon iyo sagaal goolna uu markaasi dabcan konton gool ayuu dheliyay halka soddon sagaal uu caawiyey xulkiisa wadanka belgiumkana boqol labaatan iyo lix kulan ayuu markaa dabcan u ciyaaray isagoo soddon iyo saddex gool u dhaliyay soddon goolna caawin u sameeyey laakiin real madrid waqtigiisii toddobaatan kulan uu ciyaaray toddoba gool keliya ayuu dhaliyay sagaal goolna waa uu caawiyey inta badan bedel ayuu kusoo geliyay haddaba ciyaaryaankan waxa weeyaan xilli ciyaareedkiisii ugu wanaagsanaa ee taariikhda markaynu eegno horyaalka bremeliga waxa uu ahaa xil ciyaareedkii ugu dambeeyay waana xil ciyaareedkiisii sideed iyo toban sagaal toban markaasina kooxda kubadda cagta chelsea ah waxa uu u dhaliyay lix toban gool horyaalka ah isagoo sidoo kaleetana shan iyo toban gool uu caawiyey soddon kulan uu ciyaaray markaas ayuu ahaa xil ciyaareedkiisii ugu fiicnaa sidoo kale waxaa jira xil ciyaareed kaleeta uu aad aad u khatar badnaa xil ciyaareedkii labada kun iyo labada kun lix kooxda kubadda cagta chelsea ah soddon iyo lix kulan uu ciyaaray lix toban gool ayuu dhaliyey halka shan kaleetana uu caawiyey sidoo kaleeto xil ciyaareedkii labada kun afar iyo tobankii shan iyo tobankii gool ayuu dhaliyey labada kun saddex iyo afar iyo tobankii todobiyo toban gool ayuu dhaliyey halka eh, xil ciyaareedkiisii ugu dambeysayna kooxda kubadda cagta liil uu dabcan u ciyaaray horyaalka ligwanka soddon iyo sideed kulan labaatan gool ayuu dhaliyey halka lix iyo toban goolna uu caawiyey marka waxaa weyaan ciyaaryaankan waxa uu ahaa mid ka mida ah ciyaaryahaankii ama ciyaaryahaanadii ugu wanaagsanaa taariikhda oo ciyaaryahaankan labada kun labaiyo tobankii saddexiyo tobankii biiray kooxda kubadda cagta jhelsia liil soddon iyo milyan laakiin labada kun sagaaliyo tobankii iyo labada kun labaatankii waxa weeyaan ciyaaryahaankan ayaa ka tagay blues oo ku biiray real madrid isagoo boqol milyan laga bixiyey isagoo dabcan sideed iyo labaatan sano jir meelaha ah laakiin waa ku fashilmay kooxda kubadda cagta real madrid sidaas ay tahayna ciyaaryahaankan waxa weyaan waxau ahaa mid kamid a ah ciyaaryahaanadii ugu khatarta badnaa ciyaaryahaankan dhowr lambar ayuu soo xirtay lambarka toddobaad baa uu soo xirtay lambarka diishahama lambarka tobanaad sidoo kale lambarka tobanaad lambarka kontonaad lambarka toddobiyo tobanaad lambarka lix iyo labaatanaad lambarka sagaaliyo tobanaad lambarka soddonaad waa soddon iyo lixaad lambarka shan iyo tobanaad waxa weeyaan lambarada uu soo xirtay idhin marka idhin ugu dambeetii kubadda cagta waa uu ka fadhiistay και μια φελαθουλή Φωτιά την ταραμάζει, μια πατέρα ακούσει, ο μη πεσουσί. Oh, oh, oh. markana haddiinu eegnana dhageystayaal ciyaaryaanka kooxda kubadda cagta gaanars ee gabriel jesus ayaa shaaca ka qaaday booska uu jeclaan lahaa inuu ciyaaro gabriel jesus ayaa sheegay inuu dabcan uu ku biiray ama uu wato lamarka sagaalaad laakiin uu haatan uu qirtay inuu ku faraxsan yahay inuu ka ciyaaro meel kasta oo michael arteta uu doonayo inkastoo uu xiran yahay lamarka sagaalaad laakiin jesus ayaa ciyaari karaya dhammaan saddexda boos weerarka ah garabka midig garabka bidix iyo weliba lamarka diyeeshaha lamarka sagaalaad xidigan lix jirka ayaa ku bilowday shan ka mid ah dhammaan tartamada oo kooxda oo ay ciyaartay waxaana uu dhaliyay laba gool jaasuus oo arrintaasi ka hadlaya ayaa yidhi sida iska cad markii aan masity kaga soo biirayay ganaris edu iyo weliba arteta ayaa ila hadlay waxaana si cad ugu sheegay inaan doonayo inaan ka ciyaaro booska sagaalaad waxaa usid mudan in arsenaal uu ciyaaro door muhiim ah ayuu leeyahay waan u ciyaari doonaa laakiin waxaan jecelahay uu leeyahay markaa xor aniga ahay inta badan marka waxaa jira ciyaaryahaano waxaa jira lambar sagaal ka ciyaara laakiin inta badan taagan sida haalan oo kale haalan waxa weyaan isagu waa lambar sagaala laakiin inta badan uu taaganya lakin waxaa jira ciyaaryahaano eh, meelo badan ciyaari karaya sida eh, ninka eh, lagu magacaabo kayn oo kale oo meelo badan ayuu ciyaari karaya oo qeybta dhexe ilaa iyo diieshaha lambarka sagaalaad garbaha xataa qaar karim benzama oo kaleeto waa ciyaaryahan inta badan meelaha horwareega weeyaan dhan kale tan haddinu eegnana madaxweyne ku-xigeenka barcelona dhinaca dhaqaalaha edward romeo ayaa ka hadlay suurtagalnimada in lionel misi uu mar kaleeto dib ugu soo laaban karo safka barcelona wararka ayaa sheegaya in ay jirto suurtagalnimo misi uu qaab amaha ugu soo laaban karo kooxda barcelona marka la gaaro suuqa january kadib markii inter miami ay ku guuldareysatay inay usoo baxdo isreebka ee ugu dambeeya horyaalka mareykanka wuxuu leeyahay waxaana codsanay afar sano si aan u wanaajino xaaladda dhaqaale ee barcelona eh, laba sano gudahooda sanadka saddexaad xaaladdu waxay noqotay mid markaasi dheelitirnan xeerka isboortiga waxaana weydiisanay afar sano markii eh, laba wuxuu leeyahay markii labaadna waxaan ku guuleysanay horyaalka yacni waa afar sano ugu dambeysa weyaan obarsha oo dhibaateysaneed sidoo kale wuxuu leeyahay eh, lionel missy waa ciyaaryahaan wanaagsan barcelona waxay dooneysaa inay ixtiraamto misi marka ay xaaladdu ay sax tahay waxaa waxaa wuxuu leeyahay waxaan qiimeyn doono xaaladda waxaana sugeynaa arrintan inta ay macquul tahay lakiin wararku waxay sheegayaan in eh, kooxda kubadda cagta barsha ay dooneyso in ay qaadato si ama aha laakiin mar waliba inter miami iyagu waxay diyaar u yihiin in marka dabcan ay fasaxaan lionel misi hadii qab ama ahaan laakiinse aysan si toosa u iibin doonin dhan kaleetana daafaca kooxda liverpool eh, alexander arnold ayaa shaac ka qaaday eh, kooxda uu necab yahay liverpool ayaa haatan ku jirta kaalinta afaraad ee kala sareynta horyaalka bermeliga yordan eh, colob ayaa haatan bilaabi doona isku diyaarinta kulanka mareysa derby kaas oo dhaci doona fasaxa horyaalka kadib ko labaatanka octoobar kahor kulanka waa kulamada caalamka ama kulamada wadamada ah, alexander arnold ayaa shaaca ka qaaday sida uu u necab yahay marka laisla barbardhigo kooxda man united iyo everton wuxuu leeyahay way adag tahay sababtoo ah markii aan horey u eego labada kooxoodba waa necb ayuu leeyahay wuxuu leeyahy waxay ku guuleysteen wax walba had iyo jeer iyaga ayay ahaayeen laakiin aniga ahaan shaqsi ahaan waxaan aqaana ayuu leeyahay dad badan oo evertona waana waana dirsayaan nahay uu laakiin mar walba waxaan jecl waxaan jeclaa uu leeyahay in aan eh, ka badinmo united in ka badan everton marka eh, aan wuxuu leeyahay naceeb hadii la yidhaahdo waxaanu qabaa kooxda kubadda cagta united marka taa ku cadeynayso in everton iyo markii la yidhaahdo iyo iyo ciyaaryahankan iyo munited wuxuu leeyahay everton dad badan ayaan ka aqaana laakiin wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta united ayaa ah kooxda aan necbahay uu leeyahay inkastoo mar walba waa jecel ayuu leeyahay inaan ka badiyo magic system, the Redwood Cherokee. weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho markana haddiinu eegnan dhegeystayaal kooxda kubadda cagta mancity waxaa leeyahay eh, xaalad xun ayaa haysata oo kooxda kubadda cagta mancity saddexdii kun lagu dambeysay oo ingiriiska ay ciyaarayeen kulmada eh, ama horyaalka ha ama f kaabka ama liikaabka ha noqdo saddexdii kun lagu dambeysay waa la garaacay haddaba masiti waxaa leeyahay eh, sanadka cusub labada kun eh, inta aan la gaarin waa saddex bil kadib waa laba bil wax ka yarayakadhim waa saddex bil wax ka yaraya kadhimo weyaan ilaa dhabco intee ayay heli karaysaa inta badan waa la saadaalinayaa markan ogna koox kubadda cagta masiti saddexdii kun ugu rudri wuu ka maqnaa saddexdii jeerba waa la garaacay oo waxay la ciyaareen koox kubadda cagta newcastle united hal gooli waxba ayaa lagu garaacay waxay la ciyaareen kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo arsenal ayay la ciyaareen hal gool ayaa lagu garaacay sidoo kaleeto wolfis ayay la ciyaareen laba hal ayaa lagu garaacay saddexdii gool ugu dambeeyey haddaba masiti waxaa leeyahay kulamada soo socda dhibco ma qaadan karayaan maadaama ciyaaryahanada muhiimka ay ka dhaawacan yihiin marka siiba ciyaaryahanka lagu magacaabo kevin dubronia laakiin eh, kooxda kubadda cagta masiti kulanka ugu horeeyaba oo toddobaadkan kiise kale waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo breton breton waa koox aad yaad u dhib badan laakiin markii ugu dambeysay garoonka emirates waa garoonka itixaad stadium mooyaan ay soo booqanaysay saddex yaal ayaa lagu garaacay ama labadii jeer ugu dambeysaba waa la garaacay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo mancity waa breyton markii ugu dambeysaba garoonkan mancity ay soo booqanaysay laakiin waxaa leeyahay breyton iyo weliba mancity kulanka soo socda horta mancity saddexdii kul ugu dambeysay dhibco way luminaysa laakiin waxaa leeyahay haddii mancity dhibco ay ku lumaysa kooxda cagta breyton waa hubaale waxaa leeyahay mancity sanadkan xaaladooda ma sahlanaan doonto oo xaalad xun ayay geli karayaan inkastoo bretonet ah koox caadi caadiga lakiin masiti waxaa leeyahy kulanka way badin karaysaa markiinu ogno kooxda kubadda cagta masiti xilli ciyaareedkan laba jeer ayaa laga raacay horyaalka bermaliga waana laba kulan oo isxiga tan iyo labada kun in laba jeer laga raaco kooxda kubadda cagta masiti waxaa leeyahay inaba caadi maaha oo markii la eego ah, ah waxa ay ku jiraan xaalad aad iyo aad badan xilli ciyaareedkan sideed kulan oo ciyaareen kooxda kubadda cagta masiti sideeduba lix jeer ayay badiyeen laba jeer ayaa la garaacay toddoba toban gool ay dhaliyeen goordhalintoodii waa ay wanaagsan tahay kooxa kubadda cagta masiti waxa ay haystaan ko gool marka waxaa leeyahay masiti kulmahaas kusoo wajahaan breyton oo kaleeto waxaa laleeyahay way ka badin karayaan kooxda kubadda cagta manchester united labaatan iyo laakiin haddii xaaladahdii ku jira ay kusii jiraan waxaa leeyahay xataa breyton dhibco ma ka qaadan karayaan waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta united waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta chelsea ee labayo tobanka novembar bani muuse ciyaari doonaan afarta novembar liverpool mar kulmo aad iyo aad u xanuun badan ay kusoo wajahaan kale waxay la ciyaarayaan waa united banimus ayay la ciyaarayaan kadib macity waxay la ciyaarayaan chelsea kadib waxay la ciyaarayaan liverpool kadib waxay la ciyaarayaan sports waa saddex kulan oo aad iyo aad u xanuun badan weeyaan haddii macity chelsea ay garaacdo kadibna liverpool ay garaacdo kadibna sports ay garaacdo waxaa laleeyahay macity sanadkan mar kaleet ku guuleysan karayaan laakiin haddii kulamadaasi ay dhibcalumiyaan waxaa laleeyahay kooxda kubadda cagta dabcan kuma guuleysan karayaan sanadkan haddaba masiti iyagu waa koox aad aad awood badan waa koox inbaanan caadi ahayn oo marka la eego sanadkan mar weliba iyaguma laga shaki karaya laakiin maadaama kifin dubruni uu ka dhaawacan yahay haalanna mar weliba uusan socon kareen eh, kifin dubrun la-aan ma socon karayso oo masiti waxa weeyaan lugtay ka dhuutinaysa ayaa leeyahay mansity kulmadii ugu dambeysay markaynu eegno waxay la ciyaareen ganars kulankii ugu dambeeyey mansity hal gool waxbayaa lagu garaacay waxay guuldaro kala kulantay kooxda kubadda cagta wolfis waxay garaaceen kooxda kubadda cagta nottingham forest laba iyo hal waxay saddex iyo hal ku garaaceen kooxda kubadda cagta westham waxay shan gool iyo hal ku garaaceen kooxda kubadda cagta fulham waxay sheffield united ku garaaceen laba gool iyo hal newcastle hal gooli waxba ay ku garaaceen saddex gool waxba ay ku garaaceen tan iyo horyaalka bermaliga marka taa oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta masity xilli ciyaareedkan labadii jeer ugu dambeysay galabgalab ahayn laakiin inta kaleeto ay wanaagsanaayeen marka masity waxaa leeyahay sanadkan sanadkoodii haddii uu noqon doono haddii kale sanadka cusub ayaa la arkayaa marka waxaa laleeyahay iyaguna masiti sanadka cusub weeraan waxaa laleeyahay labaatan dhibcood ayay heli karayaan laakiin waxaa la saadaalinayaa kooxda kubadda cag tutham in hoggaanka horyaalka bermeliga ay gacanta ku siiyeen doonto ilaa iyo labada kun afariyo labaatanka markaynu eegno kooxda kubadda cagta liverpool waa sidee xaaladeeda kooxda kubadda cagta liverpool iyagu markaynu eegno xilli ciyaareedkan sideed kulan way ciyaareen shan ka mid ah ayay badiyeen liverpool horta weerarkoodii waa weerarka ugu fiican xilli ciyaareedkan warhoryaalka bermeliga ilaa sababta tahay waxaad arkaysaa jota ayaa gooldhalinaya gagbo ayaa gooldhalinaya eh, darwinos ayaa gooldhalinaya saalax ayaa gooldhalinaya luis dias ayaa gooldhalinaya xataa sabasoli ama sobasla ayaa gooldhalinaya marka gooldhalintoodii way wanaagsan tahay kooxda kubadda cagta liverpool liverpool markaynu eegno toddobiyo toban dhibcood ayay leedahay laakiin liverpool waxaa leeyahay dhibcaha ay khasaariyeen waxay u qalmeen inay qaataan oo yani waxaa laleeyahay qalad ayay ku ahayd in dhibcahaasi ay lumiyaan soalaan kale kulanka bareyton oo kale kulkii ugu dambeeyay labayo laba ay la galeen kulankaasoo kale waxaa leeyahy liverpool oo kale waxay u baahneed in difaacyadoodii ay markaas dabcan taxadaraan sidoo kaleetana goollintii ama shabaqooda ilaashadaan sidoo kale waxaa leeyahay kulanka eh, liverpool guuldarada laba iyo hal kulankaas oo kale inkastoo liverpool laga wanaagsanaa laakiin liverpool waxaa kulankaas oo kale waxaa laga rabay ciyaaryahanadooda oo kale inay isdejiyaan haddii liverpool kulankaas ay sarid kaar qaadan laheen waxaa leeyahay liverpool guuldaro ayay gaarsiin lahayd kooxda cagta boris marka kooxda cagta liverpool laakiin sidaas ay tahana xil ciyaareedkan waa kooxda kambaag ugu badan sameysay saddex iyo hal ay ku garaacday kooxda kubadda cagta westham waxay saddex iyo hal ku garaacday kooxda cagta wolfis waxay saddex gool iyo waxba ku garaacday asnovilla waxay labayahal ku garaacday kooxda kubadda cagta newcastle waxay saddex gooli hal ku garaacday kooxda kubadda cagta banmus waxay barbaro la gashay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea kulanka furitaanka ama kulanka ugu horeeyaaba horyaalka bermaleaga markay wada ciyaarayeen chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool marka waxaa leeyahay liverpool shanta kulan kusoo wajahan ma badin kartaa oo dhibco ma qaadan karayaan kulanka ugu soo horeeya waxay la ciyaari doonaan kooxda cagta everton everton iyo waliba liverpool garoonkooda afil ay kusoo dhaweyn doonaan kooxda cagta everton markaynu eegno everton iyo weliba liverpool waa kulan adag waana kulanka maarisa derbiga weyaan waa kulanka aadka u xiisaha badan mar kulankan waxaa leeyahay waa kulan aad aad u xiiso badan marka laakiin garoonkooda maadaama lagu ciyaarayo liverpool waxaa la saadaalinayaa in ay badin karayaan sidoo kale waxay la ciyaari doonaan kulan kale nottingham forest way ka badin karayaan lowton way ka badin karayaan brentford way ka badin karayaan kulanka kale ee shan november labaatanka nofembar waa masiti waa kulanka xiisaha badan kulankan waxaa leeyahay barbadhac ayuu ku dhamaan karayaa kadib fulham way ka badin karayaan sheffield united way garaaci karayaan crystal palace way ka badin karayaan kulanka kale lix december laakiin kulanka manchester united garoonkooda anfield ayuu ka dhacayaa kulanka barbadhac ayaa leeyahay kii arsenaalna oo waa kulan kaleeto oo anfield stadiuma laba kulan ayaa kusoo wajahan oo isku xigxiga ma united ay la ciyaari doonaan lix tobanka december waxa ayna la ciyaari doonaan december kooxda arsenal marka labadan kulan haddii ay badiyaan waxaa layahay liverpool sanadkan horyaalka bermaliga meel fiican oo ka gaari karaan marka waxaa leeyahay liverpool eh, iyagu ugu yaraan labaatan dhibcood iyaguna way heli karayaan eh, sanadka cusub inta aan la gaarin toddobiiy toban dhibcood ayay had leeyihiin waxaa leeyahay sanadka cusub markii la gaaro ugu yaraan dhibcood iyo dhibcood ayay heli karayaan markaynu eegno labada kooxood ee xanuunsan waa ma united iyo weliba kubadda cagta jelsia haddaba kooxda kubadda cagta united iyagu waxay leeyihin labaiyo toban dhibcood sideed kulana way ciyaareen afar jeer ayay badiyeen afar jeer ka midna waa laga badiyay marka ma united laakiin sidaas ay taana kooxda kubadda cagta ma ee eh, keliya lix dhibcood ayay ka hooseeyaan kooxda kubadda cagta macity oo ku jirta kaalin saddexaad waxa ay sideed dhibcood ka hooseeyaan hogaamiyaasha horyaalka brmeliga spolis iyo ganars laakiin kooxda kubadda cagta ma united waxaa leeyahay sanadkan iyagu weli fursad ayay haystaan oo sanadkan ayaga ayaa qurxin karaya oo sanadkoodii way qurxin karayaan haddaba united waxaa leeyahay ilaa sanadka cusub kulamada ay badin karayaan sheffield united oo kaleet waxaa leey ka badin karayaan mansity oo kaleeto barbadhac ay la geli karayaan fulham oo kale ka badin karayaan lowton way ka badin karayaan everton barbadhac ay la geli karayaan sidoo kale newcastle waxaa leeyahay barbadhac ay la geli karayaan chelsea oo kaleeto barbadhac ay la geli karayaan liverpool waxaa leeyahay guuldaray ay kala kulmi doontaa kooxda liverpool maadaama garoonkooda ku ciyaari doonto liverpool ayaa garaaci doonta ma united laakiin waa ciyaar weyn way isbedeli karayaan westham way ka badin karayaan astovilla way garaaci karaan sporisna way garaaci waa kooxda kubadda cagta forest weeyaan way garaaci karayaan leey marka waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta united iyaguna eh, way soo sikan doonaan ugu sanadka cusub kaalinta lixaad ilaa kaalinta afaraad midkooda ay geli karayaan marka waxaa leeyahay ugu yaraan eh, labaatan dhibcood ilaa iyo sideed iyo qaadan karayaan ama ay ka qaadan karayaan eh, kulamada kusoo wajahanayaleeyahy kooxda cagta united chelseana markaynu eegno chelsea waxaa weyaan iyagoo sideed kulan oo ay ciyaareen saddex kulan keliya ay badiyeen koo gool ayay dhaliyeen gooldhalintoodii aad iyo aad ay u yartahay markii eh, newcastle oo ah koox markaa eh, waxa weeyaan madhow lasoo dhisay labaatan gool ay ku dhaliyeen sideed kulan chelseana waxay ku dhalayeen koo gool laakiin chelsea labadii kun ugu dambeysay form ayay ku socdaan oo oo xilli form yani ay wanaagsan yihin kulmadii ugu dambeysayba haddaba waxaa leeyahy koxda kubadda cagta chelsia ah, kulamada kusoo wajahan iyo dhibco ay heli karayaan sanadka cusub labada kun afar labaatankitaa la gaarin kulanka ugu soo horeeya waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ganars waxaa leeyahy kulankan inkastoo barbadhac lagu saadaalinaya laakiin waxaa leeyahay midkoodii ayaa badin karaya ama chelsea badin doonta ama ganars laakiin waxaa leeyahay chelsea maadaama faamin ku jirto haddii aysan badin waxaa laleeyahay eh, barbadhac way ka heli laakiin waxaa la saadaalinaya kulankan arsenal maadaama foom fiican iyaduna ku jirto saddex iyo hal kaga badin karayaan kooxda kubadda cagta chelsea ah waxay la ciyaari doonaan barnford waxaa leeyahy hal gooli waxba ay kaga badin karayaan sports barbadhac ay la geli karayaan masity barbadhac ay la geli karayaan newcastle united barbadhac ay la geli karayaan breyton way garaaci doonaan ma united barbadhac ay la geli karayaan everton way garaaci doonaan sheffield way garaaci doonaan wolfes way garaaci doonaan ayaa leeyahay eh, crystal palace way garaaci doonaan lutonton way garaaci doonaan marka waxaa leeyahay ugu yaraan sideed iyaguna way heli karayaan inta ka dhiman sanadka cusub labada iyo weliba afar labaatanka marka kooxahan sports arsenal mancity liverpool waa afarta kooxood la saadaalinay sanadkan tobafoorka ilaa ay kaalinta kuwaad midkood ay ku dhamaysan doonaan halka chelsea iyo weliba newcastle iyo unitedna ay ku dagaalami doonaan kaalmaha lixaad toddobaad ilaa shanaad ilaa afaraad marka dhanka kaleetana din eegno sanadkan kooxda kubadda cagta barcelona iyo weliba kooxda cagta madrid waxaa leeyahay waa laba kooxood ama labadan kooxood baa laba kooxood inabaanan caadiyahan laakiin horyaalka liligaha waxaa leeyahay waxaa ku guuleysan doona sanadkan kooxda kubadda cagta real madrid inkasta hoggaanka horyaalka eh, laliiga ay ahaayaan laakiin mar waliba real madrid iyo barcelona midkood ay ku guuleysan doona ayaa leeyahay dhanka talyaaniga markaynu eegno sanadkan labada milan ayaa ishaya eh, kooxda kubadda cagta ac milan inter milan ayaa leeyahay midkooda iyaguna ku guuleysan doonaan horyaalka wadanka ee eh, talyaaniga Sister, Revoir, Chanty guudahaana dhegeystayaa barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiya magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka barnaamijkiisa hegaan ola kulan